halka maqlaayo galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadkeenaagi digin ku noolog gebi ahaanti in galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadkeenaagi digin ku noolog gebi ahaanti in galab wanaagsan mar kale galab wanaagsan saaxiibayaal galabta waa talaado barnaamijka galab wanaagsan muddada hawada ku jira galabta waxaa ku dhageysan doontaan xubinteenii noo sheekay oo halkan waxaan idinkaga aqrin doonaa sheekooyinka aada inoo soo dirteen sheekooyin xiiso badanaa galabta miiska saaran sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka noqon doona qeybaha kala duwan ee heesaha kuwii hore kuwii dhexa iyo weliba kuwii dambe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 halkan miiska ayay noo saaran yihiin mhm. waanu aqrin doonaa sheekooyin xiiso badan baa ii muuqda midba midda kale ka daran tahay saaxiibada galabta halkan ayaan ku sheekaysan doonaa ku wada shaaxi doonaa <laughs> wanaagsan ayaan leenahay saaxiibadana dhegeysanaya deeqay marka galab la joogo mhm. haddana inta badan waa la casriyeysaa sooma maxaa jeceshahay inaad ku casriyeysato aniga ahaanteeda mhm. soo maaha aniga waxaan jeclahay qaxwaha qaxwada aadmaxaa jeclaan lahayd inaad ku qaadato timirta timir qaxwo iyo timirda inaa isla helo laba macaan aada iyo aad <laughs> waayahay saaxiibada qaar galabta shaah cadays baa agyaalo kuwa waxaa waaye waxay gacanta ku haystaan kafeegooda kuwa waxaa waaye shaah bigeysa ka kuwa waxba kaloon cunaaya <laughs> mhm. sabool ama adig way ku jirtaa <laughs> saaxiibada waxaa ku jira aniga ah. shaaxa aada yaalo islamarkaana mhm. daangada ama saloolka dhinac taalo wow mhm. saaxiibada soo dhawaada ayaa marka leenaa deeqaay galabta barnaamijka intaan u guda gelin mhm. bal waxaan ku furanaynaa mid kamida kaalmaha sugaanta hees galabta daafurka anaa kaa qaatee waaya ha ku ogolaha <laughs> waayahay deeqaay waxaan ku furanaynaa hees ee ku luuqeedo fanaanad la yiraahdo rawda kayf heeskan waxaa la yiraahdaa dareen ugula sheekayso dareen igula sheekayso waaya aan soo dhegaysano adiga ahayga uto ijirimanku adiga ahayda adigoo itacalooga darnigula sheek adoo jooga dareen igula sheekeyso aad iyo aad waxbaa ka dhacay mhm, roodo dareen igula sheekeyso hahe waxay leedahay mhm. adigoo idaacal jooga dareen igula sheekeyso dareen igula sheekeyso allah mhm. ilee waa qalbiga hadal waay mar haddii la dareen hadlaayo <laughs> hebel iyo aad <laughs> waayahay barnaamijka nagalab wanaagsan ayay daafur waheed heeskaasi waxaana ku luuqeyneysay fanaanada da-da yar ee roodo keyf aada iyo aada waayahay luley mm, mm-hmm. galabta maadaama talaada ay tahay xubintii noo sheekeey ee sheekada dhankaygaan soo qabanayaa dhageysta aa noo soo dirtay waxaa la yidhahdaa farxiye waxaa tiri waxaan joogaa yaaq gaar ahaan towfiiq sheekada aan galabta idinla wadaagayo waxay tiri waa sheeko gaaban oo cajiib ah ninbaa wuxuu iibin jiray bay tiri dhar huudhey ah asagoo dharkiisii iska gadanaayo waxaa soo hormaray islaam baa soo hormartay tiri maamo weynaa soo martay maamada marka markaas dhaweeyay ay qof kala tageen hay marka baa yiri haddaa lasoo furay ka faaiideyso iideyso iyoy ku dhaafin asaga dharkiisi way iibsanaya <laughs> furay aada iyo aad waxaan ag mareysa lasoo furay <laughs> yiri haddaa lasoo furay ka faa iyoy ku dhaafin asagoo ku haaya ay soo ag martay way usoo laabatay ninkii dharbaaxa la qabadsiiyey aada iyo aad <laughs> maxaa furitaankeyga kaa gala ood u naadineysaa <laughs> <laughs> maxaa furitaankeyga kaa galo u naadineysaa aada iyo aad dadka dhan iigu sheegay marka isaga wuxuu ka hadlayay dharki huudheeda oo hadda la furay haddaan soo furay ka faa'iideysayaad gabadhana waxba isku ogeedoo hadday soo kala tageen xaajiaad taariikh waa ku dhacday hadda kadib waxaan filayaa kaas iska fiiri doona kahor intuusan dhihin hadda lasoo <laughs> fura ka faaideyso hadalka waxaa layiri mataqaanaa mm-hmm. qofna si u yiri qofna si u qaaday hahe sidoo kale waxaa jirto mm. waxaa la dhahaa fari meesha bugtaas og aad iyo aad qoftaan waxba isku ogi waxba isku ogi oo bay soo isagana ganacsigiiswaxba aad iyo aad <laughs> <laughs> dhegeystaas waxaa waaye nabar gardaraalaaad iyo aad dhegeystaas waan u mahad celineynaa nala mm. wadaagtay barnaamijkeena galab wanaagsanayay qeybka ahayd aad bay wadaagtay barnaamijkeena galab wanaagsanayna qeybka ahayd qeybii ugu horeeyana waan markaan kaalimaha sugaanta haddii aadno waayahay waan ogolahay waa dhankaaga waayahay waxaan soo mm. qabanayaa labada fanaan hoodaan cabdiraxmaan dheere iyo fanaanka ah cabdifataax yare cabdifataax yare aad filayaa heeskii iisoo dhawow iisoo dhawow waayahay soo dhegeysan waayahay sold out. uu ku dheelaan dhaqti lagu matalaan shimbir uu ku dheelaan dhaqti lagu matalaan idhib gacmaha hooy idhib gacmaha hooy aan kugu dhegay hooy idhib gacmaha hooy gamadaoy aan kugu dhigihooy dhib gamadahoy dhegey ii dhiib gacmaha mhm, hodan cabdiraxmaan iyo weliba cabdifataax aad iyo aad ayaa kuwada wada heeskaasi aadka u macaan barnaamijkeena galab wanaagsan qayb ayay ka ahayd mhm. bal markaan dhankii sheekooyinka haddaan u laabano waaya sheekadani waxaa inoo soo diray wiil lagu magacaabo cabdiqani suleybaan mhm. waxaan joogaah oo leeyahay degmada wadajir waan idin salaamayaa oo leeyahay daadayayaasha barnaamijka galab wanaagsan waa kaa qaadnaan leenahay inaguna waan ku salaameynaa waxa uu yiri waxaa hadda ka hor jiray oday sagaashan jir ah odayga mar walba xaaskiisa waxa ugu wacaa erayo macaan sida inuu yiraahdo gacliso xabiibti kuweyn boqoradeydii myhani <laughs> mahani waxaa laga wadaa malabteedii malabteydii ama malabkeygii <laughs> wow erayaa ku dhammaaday mm-hmm. <laughs> ereyadaasuu marka ugu wici jiraa layiri mm-hmm. waa jeclaa xaaskiis aad u jeclaa aad u jeclaa marka ereyadan loo fiiriyo marka markii dambebaa waxaa arkay wiil walaalkiis uu dhalay mm-hmm. uu adeer u ahaa wiilkiiba marka wuxuu yiri adeer waxaa tahay qof da ah oo da-dan hadda waa sagaashankiibaa gasha haddana xaaskaaga mar walba ereyo macaana ugu wacdaan halka odayaasha dhigaaga xaasaskooda inta badan magacyadoodaamagacyadii hore faadumoy xaliimoy mm, ha xaawooy <laughs> wuxuu wiilkiya marka hadalka wato wuxuu leeyahay uhuh. adeer adiga cajiibaa tahay uhuh jeceylkii iyo waxaa waa yaryadii macaanilaa hadda kaama dhamaan markaa camal wuxuu yiri waxaa xaqiiqsadaa jeceylka ma gaboobo eryadaasaa xaqiiqsadaa oo dhan waxbaa ka jiro waaba run <laughs> wuu fakaray walaahi wiilka sidaa uu yiri maogtahay adeerkiyaa marka hadalka qaatay markaasu waxa uu yiri mhm. adeer soddon sano ka hor mhm. <laughs> ayaan magaceedii ilaaway soddon sano ka hor <laughs> ayaan magaceeda ilaaway marka waxaan ka baqayaa mm. inaa haatan weydiiye magaceeda <laughs> sida la moodaa si ayaanuba noqdakala duwan <laughs> marka wuxuu yidhi si aan liigu fahmin ah, aaryadaa macaanmiskiinta waa sirantahay idin <laughs> anaga dhan aan wasiranay anaga dhan waa maaragta intii sheekada koodii hore waxaa islahaa way nala fiicneed aad aad gadaalay ka xumaata baal inuu iska aamusaa walba loo loo qaatay oo yiraah ilaa hadda waa jeclahay aad iyo aad sheekada hadday anagana soo gaartay xaaskana mar hore gaartaa aad iyo aad wiilka waa faafiye waxaa la yiri hadal intuu afkaa ka soo bixin waa amaano leeyahay hadal intuu uurkaaga ku jiro waa amaano leeyahay marada hal qof wax sheegto waxaa way faafay faafaysaa wiilkafaafaysaa aada iyo aad marka cajiib bay ahayd odaygii lisdhahayo waxaa waaye <laughs> sida la malaynaya si aanu kusoo baxay kusoo baxay dhegeystihiina la wadaagay aada buu mahadsan waxaan leenahay eh, bal markaan deeqa dhankiiyo heesaha haddii aan u laaban waxaan inoo soo qabanayaa mhm. hees uu ku luuqeeyo fanaanka da yar ee qadarkeeyo heeskan waxaa la yiraahdaa mhm. waa io kow waa kow mhm, hadda la bilow tahay haddeeba sheekadu bilowtahay waa kow <laughs> dhegeysaa boon qalbiga laysaaqaya marka soo jeesato jacaylku siyaaday siyaaday wuu siyaaday siyaaday jacaylku siyaaday siyaadayaaye marka aad sii jeysata laysaaqaya qalbiga laysaaqaya marka soo jeysata jacaylku siyaaday siyaaday wuu siyaaday siyaaday jacaylku siyaaday alla siyaadaya adduunkan sahan u diray tilmaanta aan siiyey iyo saxdii adiga noqdo garanaya soomaali cidaan ahayn sidani ma ahan karte xagga difka kaga sugneed qof yahay xagga difka kaga sugneed qof yahay adduunkan sahan u diray waa kow waa kow tilmaanta siiyay iyo hoyhoyhoyhoy saxdii adiga noqdo garanaya soomaali cidaan ahayn sidani ma ahan karte xagga kaga sugneed qof yahay xagga kaga sugneed qof yahay sidbaad tahay maqnaa saxdii baad tahay taayaan rabay siduu rabbi ku dhigiyo waxaad ku salaysan tahay qof dhigsiyaadiyo sadbaad tahay maqnaa saxdii baad tahay taayaan rabay taayaan rabay yarta aan saadaaliyay midaan sugayay baad tahay hablaa iilama adsinid macaan kaala ii soo dhawo oo kaale kaala ii soo dhawo macaan kaalaye yarta aan saadaaliyaa midaan sugayay baad tahay hablaa iilama adsinid macaan kaala ii soo dhawo oo kaalay kaalay soo dhawow macaan kaalay adduunkan sahan u diray waa kuwaa kow tilmaantaan siiyey iyo hoyhoyhoyhoysaxdii adiga noqdo sinjiga waan garanayaa kaga sugneed qof yahay xagga difka kaga sugneed qof yahay adduunkan sahan u diray waa kow waa kow tilmaanta siiyay iyo hoyhoyhoy sinjiga waan garanayaa soomaali cidaan ahayn sidaani ma sameyn kartee xageed ifka kaga sugneeheestiisii waa kow <laughs> mhm. heestan waxawaaye mm. baryahanay maaragtaaye dhabka mm. saarantahay heesiya eh, oo aad ugu dambeeyay kamid tahay haahe weliba aadka loo jeclaystay mhm. barnaamijkeena galab wanaagsan ee qeyb ka qadarkeeyo baa ku luuqeynaya deeqaa waayahay luley eh, gorsheegtada stuudiyaha mm-hmm. waxay sheegaysaa xilligii saaxiibadeenii anagu waan wada dhegeysan jirnay sheekadeenii xiisaha badneyd ee xurmad daran iyo xariir dumar dhegeysi haboon balse waxaa ka horeynaya qadar adeega bulshada eh. aada iyo aad wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad joogtaan ku soo dhowaada qaybtii sagaal iyo tobnaad ee sheekada xurmadaran iyo xariir dumar waana fikraddii xayir cali rooble horta anugu abtigaa baanahay hooyada anagu waan aqaana iyo reerkiinnaba ma fahamtay marka dee eh, in waxaan ku odhi saaqid xuni uu hmm. ka faa'idaysto anigu dooni maayo markaa bal arrinkaa ka warhay baan ku ka warhay warmahayside ah. ta halkaa markay timaaddo eh, lacag kama qaado hmm. maqaaxidayda imarka yaan uu ku baabiiyey marka inay maqaaxidan iga kacdo hmm. ayaabaan halis ugu jiraaba anaa kaaho baan kuulitaa anigu ah, nin weyn baanama been kuu sheegay xagaska waalanta warhooy warhooy dib isugu noqo oo wuxu fiirso yaa halkan yarbaa hadarkab joogaye markaa mar dambe ah. yaan maqlin ah. labadaasoo wada socda iyo dee ruwaayad kale wadaan markaa daadar anugu nin weyn baane ah. nin weyne iyo umulusabaa layidhi siday wuxuu ogyihin uma sheegaane daadar hay ka shifir aniga laakiin waa sidaan doonayey allaydhahe arrinkaas wanaagsan baan kala kiciyey cabdallow haddaa waxaan ku idhi godkaaga ay biyo kugu galeen kulul weliba isagoo noo shaqeeyo yar ayuu doonaya hablihii aan ilaashanaynay inuu naga hoos qaado taasi ma suuragalbaa iminka marka cabdalla cerka loo diro yaa anaa reerka ka doonanaya sumaya bas markaan lagii sumayo haadow salaam markaa waxaan sugayaa intay iskuulka ay dhammaynayso cabdallana cirka loo dirayo bes haadow salaam Eh, waxaa layii ujeeda fahm way aqal maa malaha ama waxaa layidhi nin weyn tag lama yirahdo wax ku tag way burinaysaa saas ma fahamsanahay iska tagaa dhib ma lahan waa aad u mahadsantaa ustaadi shaydaanka iska naar mid kale eh, toban daqiiqo oo guri joogta ustaad dulqaadala waxaa lagaa rabaa noloshaada dhan inaa ii dulqahayd qaladaa kaa gali karaa waxaa kugu samayn karaa ayadoo niman ila taagan yihiin aa arki kartaa waxaa la rabaa waxaas dhan inaad dulqaad samaysa maxaa kugu dhacay xusbada ah, ah, iyo caleentaa u kiciin taas horta ha ku yaa u sheegale in imtixaanka lagu sugayo yaa u sheega suge hadda ustaado see rabtaa maxaa rabtaa eh, horta eh, waxaa la yiri eh, waxintii ku gadgada lahaayeen ha ku galbaano yacnii waxaan ka wadaa waxaa rabaa wixii hore maanta horta ustaadoodan dambi inaadan dhixin tan waa ogolah aada iyo aad marka tan labaad tan labaad maanta waxawaayo waxaad ii qabtay inaad ii sheegtidna waa muhiim nin baa la yiri waa soo socdaa kowdhe waxna waa soo sidaa laba dhebaa la yiri anu saaka markaan kusoo waxayay dan waa lahaa waana kuu sheegan doona lakiin horta intaan hadda aan kuu sheegay waa horumarin soo dhawow horta way u adagtahay hebel saacani kuu dhaha ma laakiin waa kaa geelay inaan ustaad damba ku dhihin ee eh, midda labaadna ee eh, waxaa kuu haayaa yani ani waa ogtahayna qalbigay waxaan wanaag ahayn inuusan kugu jirin oo eh, aan ogtahayna aada kugu qadariyo aa ogtahay dadkiina iiga dhowdahay marka ee gowma lakashmala inaad dhahdid maanta waa laga fiicanyahay ma fahamtee alla maanta ay gasho horta warar fiicanaa ka soo yeeray maanta yaa dumar waa sheekaa layiri mugta marka hore way ismacnaynayse eh, aadoo mahadsan tahay horta aad iyo aad eh, waxaan rabaa maanta inaan wixii aan qarin jirayba bannaanka inaan keenaan rabaa maanta ma garat wax kaloo ayga qarinaysa maa jiro eh, bismillaahi raxmaan raxiim miyaan xalay too jiibsaday hmm. jirjirkuba miyaan dhigay riyaad igu la joogtee maqlin miya waa shidantaa heesaa taqaanaa waxaan maxaasdhaha idinkaan uu xirxiran yahay cashirka markoo idin siinay suu yahay loo yahay wallaahi very fantastic anina waxaan ku dhihi lahaa mataqaanaa hmm. eh, sidaad ii tahaan kuu ahay sidaad iigu nugushahay amaad iigu nabantahay amaad iigu nugushahay xiskeennu naga hadiyo nimcalarki doone marka niyadda khayr u sheeg ilaahu maalin weliba maantaoo kale ka dhig ilaahu maalin weliba maantaoo kale ka dhig rabbiyo saa ii tahay aan ku ahay haddaa ii jijaban tahay waa ku baduuqsanahay mafahamte jajabid ma aha anigu gebageyga sida daqiiqad iyo borka oo kalen ku ahay horta waa kuu nugula midda kale markaad iskuulkii waxaas ajwaadi aragtaan waxaas isyeelyaala la yaraado fiir horta aniga ardada dee meesha waa iskuul dee weji kanaan kula dhaqmaa alla laakiin marka adi wax ku sharcamaad wax way weydiinaysa baarka dhac ayaa la iga siiyaa marmarka qaar dhidid laakiin ardada de waxaan rabaa inaanay fahmin moogta laakiin sidaan ku weeraba og ee horta macalimidaa ku sheega ereygaan ani saa ku dhaafay wadata intaasoo sanaa kusoo dhahaayay laakiin waa joojinaa balan waaye iyo dulqaado intaas midda kale ani waa ani waa ogtahay adi kaliyaa kuu joogaa kaligaa kula hadlaa nin kaleta ma rabo midda kale hal codsanaano marka isla hadleyno buuqan iyo kalifaadan iyo maanta dagaalkan iyo qarshadan kuu jabsan iskadaa si kalsooni leh ila hadal war wixii ka dambeeya qajaja ila meereyso iyo buuq waa dhammaaday waa la aasay hebel waa dhintay waa la aasay maqli jirt waa u dhammaatay namada kow kalsoonida aan helayna laabta laabta waxaan ku yidhi barafaa ku shidan baraf baraf sida weligees aamuu qaboobin intaan noolaa midda kale waxaan la yaabanna sida ilbaxnimada leh reer magaalnimada leh cilmiga ku dhisan oon isku fahanay yacnii eh, ila garatay halka layga haayo waxaa tahay dhakhtar ilaahay cilmi ku beeray oo weliba aan kiimika dadka ku daweyna hadal maan dadka ku daweeya adaa iga keensaday saan dadka kale muu ihi ma fahamtay adaa dulqaadkaada ku helay farxad galan igahoo xaniima lehi aan ku yiri haddaadan imtixaanka sanadkan kaalinta koowaad aad ku nasan abshir nin ma ahiyaan ku maadadayda iyadu <laughs> markii warqada laguu soo dhiibo iska naso waxba qoraalkeeda gacantaas aga hadlayn aad iyo aad nin wax ugu xallaa kuga daraala aad iyo aad maadooyinka kalena horta juqraafi iyo biology situba waa isku dhaaranaa xog kalena waa kuu sheegayayo macalimiinta laftirkooda dee waxaa la yidhi ilka abees hoos bay ka wada xiriiraan iyagu ku dhofahan marka waa is ognahay aad iyo aad tan xoga yar

haddee waxaan ahay nin kaalintiisa ka soo baxay marka horta taasna balanqaadkaaga balanqaadan dul saaraa ma fahamte waataa dhegaystayaal intaas haynoo joogto qaybtii sagaal iyo tobnaad ee sheekada xurmadaran iyo xariir dumar intaan qaybtaan qaybta xigta ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo Thank you. waayahay aan halkaasi kaga nimaadno sheekadii xiisaa lahayd ee xurmo daran iyo xariir dumar oo qeyb aad u mhm. xiiso badan mareysa aada barnaamijkeena galab wanaagsan ee deeqaa galabo galabada ka dambeysa oo aniga xiiso badan fiican luulaay waayahay saaxiibada mar kale ayaan leenahay galab wanaagsan mhm. weli sheekooyinka ay noo soo dirteen miiska ayay noo saaran yihiin fari kama qodno mhm. barnaamijka qeybihiisii dhexana waan isla bal markaan dhankaaga waayahay dhankayga kaalimaha sugaantaan aadi doonaa balse mm-hmm. waxaa jirto maanta in maaragta dadka qaarkii marka laga reebo horta dalalka islaamka waxay u dabaaldegayeen maalintan happy valentines day ay yihaahdeen sax marka dadka qaar oo soomaaliyada waxaa jiro maaragtay waana wax laga naxo oo mm-hmm. maarata aan wanaagsaneyn inay u mm-hmm. dabaaldegaan ha qofka muslimka ah diinta islaamka ha qofka muslimka ah markii uu shay sameynayo waxa koowaad koowaadee laga rabo in uu isweydiiyo mm. waxaan aan sameynayo diinta islaamka maxay ka qabtaa inuu isweydiiyo uu ku fakaro maalintan horta asal ahaan waxay ka timid qarnigii saddexaad waxay roomaanku haa mm-hmm. dagaal ay kula jireen maaragta dagaal ay kusoo jabeen ayay ku jireen mm-hmm. waqtiga markaa waxaa xukumayay nin la oran jiyey kaardiyoska labaad kaas oo dalkiisa usoo jeediyey in ay ka qayb mm-hmm. qaataan dagaalka ee eh, lagu ilaalinayo dhulkooda sax arrintaasi waxba kamay soo qaadin oo dadkii maaragtay waa iska indhatireen oo raggii xaasalayaasha ahaa waxa ay walaac ka keeneen inay ka tagaan guryahooda iyo xaasaskooda taasoo mm-hmm. ninkii meesha markaa xukumayiyagoo mm-hmm, markaasi dhibaateynaya gabdho kale oo daayara isla markaasna sharci ahaan u banaaneen mm-hmm, marka kadib markaa intaas kadib eh, nin waxaa soo baxay eh, si maaragtaay qarsoodi ah isugu guuriya ragga iyo dumarka arinkii marka ninkaas valentiin oo magaciisu ahaa markii dambe arinkiixitaa markaas oo isku mm. keenayana wax maaragtay guur xalaalguur xalaala ma jirin mm. waa gaalo soo maaha waana lasoo qabtay markii dambe ninkii taariikhdu markay ahayd afariy tobankii februari laba boqol lixdan iyo sagaal mm. waxaa lagu fuliyey xukun dil ah ninkii dhimashadiisii laba boqol labaatan iyo toddoba sano kadib marka ay taariikhdu ku beegneed afar boqol sagaashan iyo lix waxaa qabsaday eh, romaanka eh, mm-hmm. nin maaragtay eh, kasoo jeeda dalkaasi tunisia kaas marka wuxuu soo bandhigay in maalinta afari tobanka februari la xuso maalin jacayl loo aqoonsado taariikhda markay ahayd kun laba boqol iyo lixdankiyadoo markaa wax dadbana loola jeeday aada iyo aada loola mm. jeeday laakiin magaca waa lagu qurxinayo waa lagu dadaayo waa lagu dadaayo waxa laakiin lagu sameynayo waa wax marnaba maaragtay xitaa bilaadanimada ka baxsan ka baxsan mm. waayo marka maalinkaas ayay soo shaacbaxday valentiin oo halkaas ayaa abwaano reer galbeed ah ay ku mm-hmm. tixgeliyeen aada iyo aada marka waxaa arkaysaa marka qaar mhm. anaga dhexdeena xitaa dad soomaaliya kala buunbuuninayo isugu hambaleynayo ah, wax laga fiican yahay wax maaragtay mhm. diinteena meelna waa kasoo gelin aada iyo aad marka waxaan leenahay walaal mhm. iska hubi wax kasta oo noloshaada aad sameynayso fal kasto aad ku dhaqaaqeedo bal horta ka imaaday maxaa ka faaiidayaa maxaa iga sugan oo iga soo gaarayo ilaa iska baartid mm. wanaagsan diinta islaamka wax kasta way kuu mm. cadeys waayo cadeys aad iyo sidoo kale wax walbana uh-huh. waayo maaragtay taariikhaha way ku sugan yihiin diinta mm-hmm. islaamkan waa inoo sheegtay marka maalin walba uh-huh. maalinta jaceylka tahay ay tahay anaga dad mm-hmm. muslim haddaan nahay maalin oo jaceyl korku gaar yahay kale mm. wax ma jiro waa halkaas maalin leh <laughs> marka ma jirto caalamkaba <laughs> jirto <laughs> maalin kasta daqiiqad kasta saacad mhm, kasta mar walba waa iska waqtigii jaceylka waa saacadii mar walba marka wax hal maalin la xusaayo waa mm. wax halkas mar inta kusoo maraan dib dambe dib dambe aan kusoo maraynin oo maalintaas le sanadka sanad jacaalka hal mar eber waa <laughs> wax oo jira maha <laughs> kaas jacayl intaasaa xitaa ku cadeynaysa wax jira aad iyo qof haddii xataa si caqliyan u fakaro ah, mhm. taasaa cadeen ugu filan taasaa cadeen ugu filan mhm. marka saaxiibadeena waxaa leenahay bal ka digtoonaado aad iyo aad gaarsiina inta kale kule inta badan dadku ay ogyihiin yihiin oo mhm. ay ka warqabaan mhm. waa maaragtay halis gaarsiiyana waa leenahay waa sidaasee luuley mhm. markaan waxaan aadaynaa dhinaca iyo kaalimaha suganta waayahay waxaan soo qabanayaa fanaanka cabdishire jaamac jooqle baa ka dhacay dhabtaada isaar naftan igu dhex nooleey mm-hmm. dhaawac inuu hogaariyo dhibbaan kaa ilaashaa alayle waaya waxna ilaashada ilaah hanoo waayn <laughs> cabdishiri jaamac jooqle mm-hmm. aad iyo aad aad iyo aad waayahay barnaamijkana galab wanaagsan ayaad weli dhageysanaysaa saaxiib ayaa ah, dambena waan kusii saqeynaa deqaay mm-hmm. haddaa markaan sheekada dhankayga soo qabto uh-huh. waxaa la leeyahay nin hadda ka lagu magacaabi jiray alberto oo ahaa aqoonyahan yahan ayaa hadda ka hor waxa uu soo raacay gaariga dadweynaha alberto inishtian gaariga dadweynaha soo raaca waxa uu ahaan jiray ninkaani nin fiisigiska cilmiga fiisigiska ugu dheeray hindisayna maaragtay qaacidooyin badan marka cilmi kaliya uu ahaa mhm. waxa uu soo raacay gaariga dadweynaha oo bielka la yiraahdo markaasbu wuxuu ku dhex arkay mid kamida raggii joogay nin carabo ayuu la hadlay mm-hmm. raggii gaarigii saarnaa mm-hmm. nin caraboo la hadlay markaas wuxuu ku yiri intaan gaariga saarannahne mm-hmm. su-aalaa rabaa maaragta inaan ku weydiiyo haddaa iiga jawaabtid waxaan ku siinayaa may haddaa iiga jawaabtid waxaa siinaya shan doolar adna su-aal weydiiye haddaan ka jawaabi waayo waxaa siinaysa waxaan ku siin doonaa shan boqol shan boqol doolar su-aashii waxaa bilaabay markiisani sidaanka ahaa alberto marka waxauu yiri waxaad sheegtaa mm. cuf isjiidadka dhulka mm-hmm. sheeg sababta keentay cuf isjiidadka dhulka mm-hmm. ayuu dhulka sababta keentay sheeg su-aashaasuu weydiiyey ninkaa la weydiina ninkii carabka ahaa marka kii carabka ahaabaa waxa uu yiri mm-hmm. ma aqaan jawaabteeda marka waxaa laga rabaa maadaama jawaabta qowa inuu dhiibo lacagta jaabkuu kasoo bixiyay shan doolar isla markaana waa u dhiibay shan doolar waa fudud markaa sadaahaysawaa fududaa samaha waana uu haay waa u dhiibay <laughs> haye kadib waxa uu waxaa lasoo gaaray su-aashiisii marka ninkii carabkaabaa waxa uu yiri albert waxaad sheegtaa mhm. wax buurta ku fuula saddex lugood kagana soo degta hal lug <laughs> buurta saddex lug ku koraaya ah, marka soo deganayaana hal lug soo degaaya haye albert waa uu fikiray wuxuu yidhi ma aqaano maxaa laga rabaa shan boqoloo shan boqoloo door inuu dhiibo aadiya shan boqoloo dooroo jeeb kasoo bixiyo waa uuna dhiibay haye ninkii carabka ahaa mhm. markan su-aasha waxaa la weydiinaya ninkii carabka soo maaha albert isla su-aashii kocday wuxuu yiri mhm. bal sheeg wax buurta saddex lug ku kora hal lugna kusoo day haye ninkii carabka ahaa jeefkoo gacanta geliyey shan doolar soo bixiyey waxau rabaa qaanisayaashii qabso shantan doolar marka wuxuusan asagaba aqooni oo weydiiyey lacagna waa ku dhacsaday waa qaatay qayaano <laughs> shan boqol doolar u haystaa u haystaa toban doolar keliyana waa ka baxday ninkaas laka khayaanuu suubiyey <laughs> khayaanuu suubiyey wixii laisku ogaa ah. waa uu ka baxay mhm. waxbuu dhacsada marka aad iyo aad suu doona asaa ku faa'iida hadda asaa ku faa'iida asaa ku faa'iida ee eh, walba su-aasha su-aalaha waxaa la soo doonta alberto soo ah. shantaas boqolaa ka qorneed inuu baxsho aad iyo aad waayo deeqa gabagabadii barnaamijkeena ayaan isla soo gaarnay mhm. saaxiibada dhammaantood waa ay ku mahadsan yihiin barnaamijka intay la socdeen sheekooyinkay inoo soo diraayeen mhm. intaan sheekooyinku aqrinay mhm. intaanu aqrin weynay mhm. intiina dhageysanayso aan sheeko soo dirin dhammaantood isku duwanba waxaan leenahay aad baad umahadsantihiin waayahay gabagabada saaxiibada waxaan ku macsalaameynayaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka la yiraahdo suldaan seeraar sogdon seraar heeskan waxaa la yidhaahdaa mhm. laabtu waa keliga laabtu waa keliga adiga la jecel iskale cidna mukula ka hadal la maqlaka ugu maartaa loogu jecelyaha saaxiibada waxaa leena dhammaantani <laughs> kulan dambe sidaasiyo nooli kulanta hadaan laba qalbiya lahaan lahaa iyo laba nafood lahaanla haddaan laba qalbiyo lahaanla iyo laba nafood lahaanla laguulama wadaageen oyga haddaan laba qalbiyo lahaanla iyo laba nafood lahaanla haddaan laba qalbiyo lahaanla iyo laba nafood lahaanla lagu lama wadaageen oyga

intay nolol jirtaba kalunoo wadna halabaigu waho wintaan dhuxutalaydhigi labaigu waho wintaan dhuxutalaydhigi intay nolol jirtaba kalunoo wadna halabaigu waho wintaan dhuxutalaydhigi labaigu waho wintaan dhuxutalaydhigi la'aantaana waa waa lurkayge ladnaantaydu waa waa la joogaage intay nolol jirtaba qalunoo wadnaha labaygu ahowintaan nuxudka laydhigin haddaan jiri lahaa intoo kalena aad jiri lahayd laba qarni haddaan jiri lahaa intoo kalena aad jiri lahayd adun bay lahaan lahaa oyga lilaahiya laba qarni haddaan jiri lahaa intoo kalena aad jiri lahayd laba qarni haddaan jiri lahaa intoo kalena aad jiri lahayd adun bay lahaan lahaa

intay nolol jirtaba kaluloo wadnaha laba igu aho wintaan nuxudka laydhigin laba igu aho wintaan nuxudka laydhigin intay nolol jirtaba kaluloo wadnaha laba igu aho wintaan nuxudka laydhigin laba igu aho wintaan nuxudka laydhigin la'aantaana waa walurkayge ladnaantaydu waa walla joogaage la'aantaana waa walurkayge ladnaantaydu waa walla joogaage intay nolol jirtaba aluloo wadnaha labaygu ahowintaan nuxudka laydhigin